بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii siddeed iyo tobnaad ee ka mid ah kitaabu nikaax qaybtiisi waxaynu ku soo jiray baabkii afraad baabkii afraad ee ku saabsanaa meherka maxaa kala bara maxaa sarida waynu soo maray kitaabu sadaaq inuu shan baab ka kooban yahay baabka haddu u afraad ee meherka maxaa kala bara maxaa sarida ah afar fasal buu ka koobnaa saddex fasal baynu soo maray fasalkii afraad ayuu caawa darsigu ka bilaabanaya qaala alimaam raximah اllahu tacaala walow wahabathu hadday u lahu uma alaqa faladharu ana lahu nisfa badalihi wuxuu basal ku saabsan yahay hibatu sadaaq haweenaydii oo meherkeedii ninkeedii u hibaysa walow wahabathu meherkii hadday hibaysa lahu lizawji uma intaa kadib alaqa uu furo qabla dukhuulin baa un loo jeedaa faladharu waxaa weeye ana lahu nisfa badalihi ana lahu badala nisfihi baana saxan in la yidhaahdo ninku wuxuu leeyahay meherkii bedelkiisii bedelkaa nuskiisi ilan wixii way oo way ku wareejisay marka meherkii loo magacaabay bedelkiisi caynta ila nin bay bedelkiisi bedelkaa nuskiisi bay yuu markaa ninkii leeyahay rawdaha sidaasaa ku dhigan ana lahu badala nisfihi wa hada huwa alqowl jadiid baana sidaa ah qadiimka ah iyo ama alaaثa waana ikhtiyaar اlmusani waana abu muxamed albaqawi siduu qabo ma taasi marka waa maxay waa masale iska yardhi badan meherkii gabadha lagu meheriyey hasha ahaa ama gaadhiga ahaa ama un shay kale ah ninku uu siiyey marka u hibaysayba waanku siiya tiri hibu yahay kadibna asagoo u galmoonin buu furayba markii hadda iyadoon loo galmo in la furaysooni meherkii nus noqon mahayo fa nisu maa faradtum bay leedahay marka horena meherkii oo dhan bay ninka ku wareejisay oo ay siisay u hibaysay dalaaq baa dhacay qabla dukhuul ah meherkii waa kala badhmay haddaba ninkii muxuu leeyahay ninkii wuxuu leeyahay horta waxay siisay waa tagay wey waxay siisay waa tegey bimacnaa nus horaanba ninkaa iskale wuxuu ku qaatay bialaaq furitaanka dhacay qabla dukuul buu ku mutay nisf almahar ayaduna waxay lahayd nisf almahar qabla dukuul wey haddaba maadaama ay siisay meherka dhannaaba oo ay siisa iyadu sidooduba waxay meher ulahayd ku wareejisay ninka hadda waxaa ka maqan weeye nis ka maqan gabadhi meherkooda dhan hadda laga qaaday lanna iyadaa hibaysay nusna waa lagu sii leeyahay nisku lagu lahaa yaa la rabaa qaabka looga qaadi lahaa marka waxaa weeye shayga lagu meheriyey nis bedelkiisi horta ayaa la raadinaya bedelkaabaa nus laga siinaya marka faladharu ana low nisfa badeli waa sidaa xogow inay qaninaf noqotaa laga yaabaa laakiin haddaad soo fahanay qaabka wax loo kala gogoynhayay nisfalqiima iyo musame iyo kitaab albayc baynu kusoo marray muhiimaddu waa maxay gabadhu hal baa lagu meheriyey ayadoon loo galmoonin baa la furay cafwan hal baa lagu meheriyey meherkii bay tiri wadaad hashi hebla ahayd eed isiiseed meher ii siisay waan kuu hibeeyey baa kuu sadaqeeyey hor alla iyo habeen aakharan geyste aroos usuu diyaarinaysaaba hadda la furayba horta meherka bixisayo waa caiya ay bixisay tag fakuluu hania mariian wey waxay idin siiyaan ayaduna maxay lahayd marka la furay qabla dukuul nisfa almahri idan zawjku wuxuu leeyahay hashoo dhammaystiran baad iisiso horta hashana hadda markaan ku furay waxaad ku lahaydba mis baad ku lahayd markii meherkii buuxeed isiisay waxaa iga maqan weli mis baa iga maqan wey see kaaga maqan yahay haddee hashan qayb waxay igu soo laabatay bialaaq qabla dukhuul inaad garateen bay ila tahay qaybna waa hibay igu soo laabatay hashi buuxdeed marka la i nuskeed baa iga maan w see kaaga maan yahay nus bialaaq baan ku yeeshay nusna waa meherkii aad hesiisay nuskii bar baa iga maane soo shub wey garateen ba ila tahay ma ishkaal baa idinkaga jira ayb intaa wuuu ku idiin sheegahay walow wahabathu hadday meherka u hibaysa lahu lizawji uma allaqa uu furo qabla dukhuulin galmo ka hor uu furo faladharu waxaa lahu lizawji waxaa u ahaaday nisfa badalihi ay aarku waxaa wey ana lahu badla niصfihi aan dhammeeyo horta sidaa marka waa alqwl jadiid alqowl jadiid baa sidaa ah alqowl qadiim iyo ama alaaثa abu xaniife iyo maalik iyo axmed iyo ikhtiyaar abu ibraahim almusani iyo abu moxamed albaqawi jamaaca min xaqiin waxay leeyihiin wux uu leeyahay ma jiro maxaa yeelay ninkaasi gabadhu waxay u hormarisay meherkeedii waa ka zakaati اlmucajala haddii zakadii lagaa hormarsado xawlka haddana u dhammado xilligeedii la gaadho zaka labaad bixi lagu odhan mahayo wey ayib marka ka zakaati اlmucajala weeye adharku marka daahirkaa ka xoog min xayu daliil min xayu daliil iyo qiyaaska gabadhu waxay meher u lahayd unbay siisa markii hore waxay moodaysaa hashoo dhan ba inay meher u leedahay qabla dukuul baa la furay xaqiiqadu waxay noqotay inay leedahay niصfa almahri ay leedahay niskaa unbay ninka siiso usoo hormarisay wax dambo loo raacanayo ma jiro ayay leeyihin aima alaaثa iyo qowlka qadiimka iyo ikhtiyaar اlmusani iyo bakawi waad fahanteen bay la tahay laakiin adharka inaad suuraysataanoo fahantaan ma rabaa muhiimaddu ma aha tarjiixa ee waxaa wey muhiimadda horta matniga manhaajka inaad fahanto marxaba sheekh maxamed maata ishkaal baa igaga jira aa waxa lagu leeyahay wakana waxaa miski isaga u laaya dalaaq mulkii ugu qaatay tii gabadha ay lahayd isagaa isla waday mhm. wax kale u raacanay waxay tahay reerkii oo dhan ba intaas baxay hore maxaa isla gabadh yahay waxay hashi ugu meeriyey ugu wada qaysay hashi ina afdeerahayd ma isiisay marka maxaad u haysatay inuu meherkaada oo dhammaystiran yahay iyadu ma u haysatay meher dhammaystiran oo hal milyanaad ii hibaysa furitaan baa yimid wuxuu noqday an kun oo malinkii ka ah. wixii aad ii hibaysa iga maqan marka hibadu ay dhacday iyo alaaquna waa laba kale caqdi alhiba waa caqdi mustaqila alaaquna waa caqdi mustaqila marka adugu waxaad rabtaa laba cuqud inaad ishosgeliso adarku waa kaa diidan yahay waad faantaan umalaynaya <laughs> intaasa la ujeeda ah, ka socodh ah. may meherkeeda ma hibaysa kee see u noqday markii hore ee eh, meherka la siiyey ee eh, qabla alaaq maxay siisay ninka waxaan caawan akrinaya xaggey dib ogu noqonaysa ad guryo noqoteen soo ma ah. ha guryo ha guryo noqonina gabadhu hal baa meher loo siiyey ayadaa lahayd looma galmoonin hashibay wadaadkeeda ku ceshatay oo tir waa ku siiyey kadibna ayadoo la aqalgaynin baaba la furay gabadhu hasha ma wada bay hadda leedahay bada alaq bacda alaaq qabla alaaqna maxay lahayd daahirka daahirka muuqda muxuu ahaa intaa hadda laga hadlaayo halaad horaan ee wada siisay baa hadda kala barantay bar iga maqanee soo buuxi buu wadaadku dib baynu ka niqaashi doonaa mar dhimbala ayib eh, eh, eh. mse u lahaa gabadh islaameed baad maanta nairobi ka doontood mehersatay gaadhi baad siisay meher oga dhigtay gaadhi baad ku wareejisay bal soo gaabi gaadhigaad ku wareejisay siisay tiri wadaada waan kugu ceshaday adaaba reera tabareeda waan ku siiyey gaadhigii oo sidiisu u taagan baad furtaan ogu gurdumisay aw gabadhu marka waay kusiisay gaai waay ku siisay hadda maay leeda gaari ku leedaha xaquuqdeeda marka la fiiriyo meher ahaan nis bay ku leedahay horaana maay ku siisay gaadhigu idaylkii gaadhigu niskii makaa maqay mise kaama maqan waxbay kaama maqnaa <laughs> almuhim ahima alaaثa sidooda iyo qowlka qadiimka sidaa aan ku dayna aynu ka soconno wacalaa haada calaa hada adhar adharka haddaynu ku dhisnoon ku soconno low wahabatu hadday ninka u hibayso annisfa kaa wuxuu ahaa kula almahar meherkoo dhammaystiran bay u hibaysay haddana sida kale un weeyo meherkii niskii hadday u hibaysana oo haddana qabla dukuul la furana maay ku adhow muxuu ka rabaa rubuc buu ka sii rabaa haddii meher buuxo horaan ay u hibaysay kadibna uu furay qabla dukhuul muxuu ku lahaa nis uu dalaaq ku mutay iyo nis uu hibe ku mutay buu ku leehay haddayba meherkeeda niskeed ay siisay kadibna qabla dukhuulin la furay maxay leedahay qabla dukhuul haddayba la furay waxay meher u leedahay o dhanba waa maxay waa nis niska dhanna horaan ninkayba siisayba hadda muxuu ka sii rabaa twenty five buu ka sii rabaa wuxuu leeyahy twenty five wuxuu igu soo raacay dalaaqa qabla dukuul baan ku mutaba igu abaal sheegan mayse wax libiya abaalla kuguma haya adiga haye niska aad soo buuxi buu leehay niska aad hiisay soo buuxi walow wahabadu hadday u hibayso marka annis bay u hibaysay markaasuu ay ku wareejisay wey markaasuu furay haddii qabla dukuuli falahu asaga haddana waxaa u ahaaday nisfu اlbaaqi nisulbaaqi kii soo hadhay niskii ayuu sii leeyahay oo rubca ah hadda markaa yaan khalad loo qaadan nisulbaaqiguna waa maxay waa rubc meherkii meherkeedii niskii bay siisay qabla dukuul baa la furay meherka dhannaab wuxuu kusoo urursaday nis idan kaa soo hadhay melyan baa matalan lagu meheriyey meherkeeda melyan buu ahaa waxay tidhi melyankaa nuskii oo shan boqolaan kuu hibeeyey furitaan baa qabla siiya ayadooban loo galmoonin maxay meher yeelatay an boqol bay yeelatay meher ahaanba horaanna waxay bixisay meherkeed oo dhanba nuskii laba boqol iyo konton waxaa iskale wadaadka binafsi alaq ba ku leh laba boqol iyo kontonna ayadaa lagu leey ayadaa horaanba bixisay oo waxay lahayd niskii bay horaan bixisay hadda waxay yeelatay oo dhanna an boqoloo kun buu noqday marka niskii ha celiso oo ah marka kor laga fiiriyo mujmal almahr la fiiriyo waa rubuc rubc weeye qabla اlhiba marka la fiiriyo ama qabla alaaq waa maxay w hadda u haysto waa rubc tagtayba taayadu lagu abaal sheegan maayo shantii kale wuxuu leeyahay nuskeedkeen nuskeedkeen buu leeyahay oo ah markii melyanki la fiiriya ah rubc u ah marka meherkeeda hadda la fiiriyana u ah nus soo intaa ma aha ayib hadda waad garateen bay lata falow waxaa u ahaaday niصf اlbaaqi wixii soo hadhay niski oo rubc noqonaya wuxuu kaloo leeyahay wa rubcu bedeli kullihi meherkoo dhan bedelkii rubcii buu leeyahay waa tii aad soo weeye kontanna wuxuu ku qaadanayaa bialaaq labaatan iyo shanna wuxuu ku qaadanayaa hibadii oo nisfalmahriga la siiyey wey toddobaatan shan baa raacaysa wey waa inta marka lasoo gaabiyo aan lagu qaybiyey nisfulbaaqi boqol shilin ba gabadhu meherkeeduna ka soo qaad sidii lagu yara lacagta badan baad ku wareeraysaa laga yaabaa boqol shilin baa lagu meheriyey maalan boqolkii waxay tihi nuskii baan ku siiyey nusku waa maxay waa konton kontonka wuxuu ku leeyahay bilhiba la socda ayadoon loo galmoonin baaba la furay haddana ninkii konton kale muxuu ku yeelan hayaa konton kalena wuxuu ku yeelan hayaa hibadii ayadoo ay bixisay marka qaabka loo arko lanna waa nusi nus nusna way siiseen nusna wuu usoo noqday markay sidaa tahay nusna waa la siiyey nusna dilaaqa ugu soo horta baltaa ogow marka waxaad tidhaahdaa markii gabadha la furay kadib meherkeeda oo dhan muxuu kusoo urursaday konton buu kusoo urursaday kontonkaa nuskii ninkay u hibaysay boqolkii guud ee meher ahaana kontonkiina alaaq ahaan ba ogu laabtay muxuu isku haystaa marka nis ma faradtum oo konton wuxuu ku haystaa binafsi alaaq nisf almahri oo labaatan iyo shanna wuxuu ku haystaa bilhiba waad garateen baan u male isku dar marka labaatan iyo shanta iyo kontonka marka loo firiyo boqolkii waxay noqonayaan nis oo kontona horta meel ah iyo rubucu badel اkulli boqolkii rubuceedii oo labaatan iyo shan isku darso meeqo wey toddobaatan iyo shan buu isku haysta Eh, eh, almahri waa maay waa labaatan iyo meherka oo dhanoo boqol ah rubciisi waa labaatan iyo nisna waa maxay nafsu alaaq buu marka toddobaatan iyo an isku haysta gabadha waxaa u soo haray nisfa mahriha oo xaqiiq ahaan ah rubculmahri saa u fahma gabadha waxaa u soo haray waa meherkeedii nuski oo meherkeedii konton buu noqday bacda alaaq labaatan iyo shan nihi ku tagtay laakiin marka loo fiiriyo meerkii guuda marka hore la magacaabay cinda alcaqdi muxuu ka noqonayaa rubuc labaatan iyo shan intaa wax lagu sheegay falahu nisfu اlbaaqi wa rubcu badeli kullihi meherkii oo dhan rubciina wuu yeelanaya oo labaatan iyo shan ah labaatan iyo shan lagu daray konton toddobaatan iyo shan ayb marka wlkan marka asagu waxaa la yidhahdaa qawl ishaaca la yidhahdaa kan qawl ishaaca ayaa la yidhaahdaa oo wuxuu leeyahay asagu wixii la eh, ee ahaa niska iyo wixii u soo hadhayba meherka guud baa laga goynaya meherka guud baa laga goynaya marka qowl ishaaca la yidhahdaa mawhuubkii iyo kii raajicee soo laabanayayba waxaa uun laga fiirinaya asla almahari alkulli yaa laga eegaya marka mawhuubki waa mushaaci marka waxaa tidhahdaa boqolkan meher loo magacaabay konton waxaad u ridaa ninkaaba iska leh lianna waa alaaq qabla dukhuulah nuski ay hibaysay wadaadka siisayna wuxuu ku dhex jiraa boqolkane ha la fiiriyo haye waxaan leenahay konton bay gabadha xaq u yeelata kontoni ninkaaba la hadho alaaqu ku helay kontonki maxaa unisa labaatan iyo shan idan labaatan iyo an baa shan baa loo bixin oo marka loo fiiriyo rubaca almahri اlkuli ah hadda marka la fiiriyo xaqiiq ahaana nisfa mahriha ah culays baa ku jira so iskama cad war cadda wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan النصف الباقي bas lahu نصف الباقي warkan rubcu bada iyo waba kama jiraan نصف الباقي ha qaato ninku qowlkana qowl xasri baa loo yaqaana wuxuu leeyahy inaga daya warkaas ayna wareerinina gabadha maxaa lagu meeriya boqol maxay hibaysay meherkeeda niski meherkeeda niski ma hibaysa ninkan meherka oo dhan ba wuxuu ka leeyahay kontonkan soo hadhay on la dhaqaaqo waxba mushaaca ma jiro xaqiisu waa maxsuur في نصف الباقي falahu waxaa u ahda anniصfu اlbaaqi ka soo hadhay niskii maxaa soo hadhay hadi kontonka gabadha u soo hadhay unbaa labaatan iyo شhan laga siin buu leehay la dhihi maayo rubcahe waa bedela rubci اlmahri la odhan maayo rubalmhari baa udheeeya marna waxaad erysaa meherka dhannaa iyo kii bacda alaaq wii soo baxay oo dhan baad isku xisaabin markaasaad marna waaad ka biin nus marna waaad ka biin rub huna waa maxay warkaa ma jiro wadaadoo kontonkaad horaanba la tagtay aamus gabadhan meherkeeda nuskii baa lagu siin nus weeye nusfulbaaqi dhihi mayno rubculmehri dhihi mayno buu le qolka nisfulbaaqi falahu waa maxay warkan baa lagu kala bedelhayaa mooye waa isila qowl ishaaca iyo qowl xasri unbaa la kala yidhahdaa marka waa oo dabaacinteeda iyo jididdeeda wa fii qawlin qowl waxaa ku sugan inaad maskaxda furtaan baa la wa fii qowlin qowl waxaa ku jira yatakhayaru wuxuu kala door qaadan bayna bedeli nisfi kullihi aw nisfi اlbaaqi wa rubci bedeli kullihi waa un labadii qowl qowlkan wuxuu leeyahay ninka waxaa xaq u leeyahay inuu ariiqatu lishaaca maro iyo inuu ariiq alxasri mara labadaba khiyaar buu lehay waa intaa wax kaloo meesha ku jira ma jiro yatakhayaru bayna badali nisfi kullihi meherkii oo dhammaystiran niskii inuu qaato oo konton ula dhaqaaqo aw nisfi اlbaaqi ama kii soo haray inuu qaato iyo wa rubci kulli waa u horreeyey marka ishaacada ahaa kan dambe waa ishaacada ka ku bilaabeena waa maxay waa ka qowlulxasrigii buu ku bilaabay meesha awda ah bimacna lwaab wey bimacna lwaab marka bayna hadday timaado marka wax lagu cadfaayo wawba la isticmaala awdu ma fiican cinda alcarabiya aan ka socon walow kaana daynan meerkii hadduuba dayn yahay dayn bay ahaa zawjkeed ay ku lahayd wuxuu siiye ma ahayn wayba ku lahayd faabra'athu canhu markaasay ka baryeesho waa kugu cafiyey tiri lam yarjic calayha bishayn cala اmadhab gabadh waxba ugu laaban maayo ayb dayn bay meerku ku ahaa merki maasiisi gabadha isug suugla waagi dambe war xun soo wadidide biilki reerkaaba lagaalaya waxaan kugu laha meerka waan kugu cafiyay tiri daynta ah ayb markaasuu faray haddee dallaqa qabla dukhuul muxuu dhahay xisaabta soo soco dayn aan kugu lahaa oo dimadaada saaran baan kaa cafiye ama ha ku yarata ha ku bata dayntu baa kaa dhacay horow dhaqaaq baa lagu yidhi lam yarjic calayha cala mar'ati bishayin calaamad hadaynu absan maxaa yeelay wuxuu gabadha u dandhabay iyo wuxuu siiyey midna ma jirin dimadiisaa mashquulaad ahayd dimada mashquulad baa laga riday maaa muu gabadha u dabagelaya marka waa yahay masale kaluu sheekhu u gudbay oo tii xalay muxuu ahaa yaa yaa ka cabdirashiid baa ka hadlaya imse walaysa liwaliyi liwaliyin gacal ooma ahaanin cafun inuu cafiyo can sadaaqin calal jadiidi ah haddaynu qabsano gabadha meherkeeda odaygu ma cafin karo walaysa liwaliyin weligaa cinda shaaficiya waa alab waljad waa awowga iyo iyo aabbaha weligii mujbirka ahaa ee sagiirada iyo bikaarada iyo dadkaasba muquunin jiray baa loo jeeda walaysa liwaliyin wahuwa alab waljadu cafwun cafitaan ma laha can sadaaqi الsagiirati aw الsafihati aw اlmajnuunati aw اlbikri اlbaalig calaal jadiida haddaynu qabsanno ma cafin karo jadiidku sidaasuu le maa waa xaqeedii xaqeedi mar hadduu yahayna aabbuhu waa mutasarif iyo weligu gabadha limaslaxatiha kullu mutasarifin can lgayri fahuwa yatasarafu bilmaslaxa wa tasarufaat imaam manuudatun bilmaslaxa nin walboo naa'im ruux ka ah waa in dantiisa uu eego gabadha meherkeeda in la rido oo la cafiyana dad oguma jirto ayib hadday sakiiro tahayna ahlu tabarucba ma aha hadday majnuuno tahayna caqliba ma laha waxay aakhara geysanaysana wuxuu u qasido allagu dhato waa inuu noqdo marka hadday kabiiro tahayna waaba la muquusho waaba la gacan dhaafay caaqilo baaliqa ah marka xaqeedii ma ridi karo hada huwa aljadiid qadiimku isagu wuxuu leeyahay waana sida maalig iyo axmed ay qabaan qadiimku wuxuu leeyahay wuu cafin karaa weligu waxaana laysku haystaa aayaddii ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadii cuqdatu nikax baa laysku hayaa qadiimku wuxuu leeyahay aw yacfuwa ilaa an yacfuuna gabdhuhu inay cafiyaan meherka aw yacfuw اladii biyadi cuqdaة الnikaaxi oo weliga ah iyo qadiimka iyo axmed iyo maaligba qabaan ama اljadiid iyo wadaadaha kale waxay qabaan aw yacfuw اladii biyadi cuqdaة الnikaaxi waxaa weeye waa zawjka isaga hawshu ka goda ee weliga ma ah marka aayaddaa dagaalka ka taagan xataa bayn اslf bayn الصaxaaba khilaaf baa ka taga ayadda cidda loo jeede khilaafka halkaasuu ku salaysan yahay qawaaciduna waxay keenaysaa inuusan cafin karin weligu ee meherka gabadhiisa ayb fasalkii shanaad baynu u gudbaynaa waa iska intaan la gaadhin baabu tanaasuc soo dhexgelay mar haddii meher maxaa ridaya iyo maxaa kala barhaya laga soo hadlay mutcadiina gabadhi tabiinadeediina waa in la raaciyo alkhaamis fii mutcati الnikaax gabadhii haddii la furay waa in xooguu tabiini iyo sugootis la siiyo mucadu min alimtaac baa laga keenay iyo min alintifaac baa laga keenay iyo istimtaac baa laga keenay iyo waxbaa la sheegaa muhimadu waxaa weeye waa gabadhu in loo daneeyo mar haddii la furay sahaydeedii tabiinadeedii gacanyaro wuxuun gobanimo ah ayaa la rabaa xagga xukumkeeda sida raajixa waa waajib selafku waa isu khilaafe ilaa shan qowl bay u kala dhaqaaqeen Eh, ra'yi ahaan ra'yiga u xoog badan waa ra'yiga eh, shaaficiyada min xayu اlkul iyo ra'yu abu cubayd alqasim bnu salaam isagu wuxuu leey waa waajib inta la adkeeyey mutcada wax la adkeeyey maba jiruu yidhi ilaahay wamaticuuhunna buu yidhi amar buu bixiyey markaasuu haddana wuxuu daba dhigay caal muusici qadaruhu caal muqtiri qadaruhu fa ayu tawkiidin awkadu min hada bu intii amar sariixa lagu dhiibay iyo haddana siiqatu calaa la daba dhigay haddana waxaa la taqsiimiyey oo la qaybiyey dadkii wax bixin lahaa faqiir iyo miskiin reer tabareed iyo reer tumeed baa loo kala saaray waajibka ka weyn muxuu yahay haddana waxaa la yidhi waa xaqan cala almuttaqiin cala almuxsaniin marka nin walba muslimna waa muxsin waana muttaqi haddada muttaqi ahaynna ilahay bay shuqul kuma lihin laa yanbaqii hada lilmuttaqiin marka abu cubayd qadiyadda uu ku dagaalamay xujajkiisana waxaa soo guuriyey ibnu mundir fi lawsat xujooyinkiisaasi marka ninka akhriya wuu ku qasban yahay inuu ukhuduuco saas ibn mundir ra'yigiisu u ishay ayib annagu laakiin tafsiil baan leenahay furqadu mutcadu waxay timaadaa cinda furqa tabiinada iyo xaalmarintu waa samirsiin weeye xigmay u waajibtaa ama loo sharcigareeyey xilina way timaada xilligay timaado waa fura markay timaado furadu cindanaa ama cinda ahlicilmi waa laba furatu fi اlxayaat wa furat fi اlmowt waa tafsiilka waa iska garanaysaa in ninkii xaasku ay geeri kala geyso iyo in ay ku kala tagaan noolosha hadday geeri kala geyso falaa mucata ijmaaca ninku hadduu islaanti ka dhinto haddee islaanti dhaxal bay leedahay ciddaa sugaysa ee meher bay leedahay wax dambo marka tabiina ah maxaaba laga sagootiyaa reerka iyadaaba oday ka eh ninkii sagootin lahaana waaba alaf yidhi idan hadday fura ta furqaة bimowtin laa mucata ijmaaca culamo baa ijmaca soo guuriya waxaa ku yimid furadii ku timid fi اlxayaa tiina tafsiilkeedii baa iman doona xikmada loo jideeyey waxay dhaheen waa alinaas waa alinaas iyo waa jabri liixaashi اlmarأa gabadhi baad cedlaysay dardar baa ku dhacday dabayl baa ku soo fakatay gabadhi marka waa in xoogu dhinaca loo boodo sayidina xasan bn cali ayaa waa gabadh furay ansaariyada u guursaday markaasuu wuxuu siiyey mudco lacag markaa aad u badnayd oo boqol dinaar lagu qiyaasay buu faraha ka geliyey markaasay tihi in haada laqaliilu min xabiibin mufaariqin bay tihi intantada marka loo fiiriyo nimaan jeclaa oo gacal ahaa iga tegay ina furay marka loo fiiriyo walle way yarta boqol iyo labaatan kun oo dinaar busi guur badnaa sayidina eh, xasan uuna furitaan badnaa ilaa uu sayidina cali ka istaagay mimbarka oo yidhi yaa ansaar yaa asxaaba rasuulilah ina xasan xasan buui waa milaaqun eyaan eh, loo guurin gabdhihiina ka ceshada buui khud buu la istaagay cali intuu amiirka ahaa ansaar baa istaago waxay idhaahdeen xasan waa dhashii nebi maxamed gabadhu soo doona waa la siin tii anfacana u haysantu doonna u fura bay yidhahdeen <laughs> marka ansaar ballankii nabiga u galeen ay la galeen way oofiyeen fi lxayaati wa fi lmamaat marka sheekhu wuxuu yihi raxmat ullahi tacaala calayh limuallaqatin mid la furay waxaa u ahaaday qabla waطinki galma ka hor mutcatun tabiino iyo samirsiin waa goorma in lam yajib hadduusan waajibin shaطru mahrin mahar barhkii iyo nuskii khulaasadu wuu kuu sheegay laa junaaxa calaykum طalaqtum الnisaء maa lam tamasuuhuna aw tafriduu lahuna fariida wamaticuuhuna cala lmuusici qadaruhu cala lmuqtiri qadaru mataacan bilmacruuf xaqan cala lmuxsini marka waxaa ka soo waxaa laguu sheegay kow waa inay muطallaqo tahay qabla waطina la furo xaggana aysan ahayn haweenay hee meher loo magacaabay fi اlcaqd haddii meher loo magacaabay fi اlcaqdi oo la furo qabla waطi nisfu اlmahri bay leedahay hadday ahayd mufawida kadibna bacd alcaqdi la magacaabay meher loo magacaabayna asna almafruudu waa kalmusama waad soo marteen idan meesha yuu sheekhu kugu sheegay hal haweeney oo ah waa haweeney la furay qabla dukuulin la furay meherna aan loo magacaabin xaggana aan loo qadarin waa sida ibnu cumar ibnu cabaas jamaaca min aslm ay ku tageen ahlulcilmiguna ay u badan yihiin wey matnigaa ku yaala manhaajka waxa ku yaala waa madhab jumhuur الصaxaabati والtaabiciin واlfuqahaa asxaabu الra'yi iyo abu cubayd baa iyagoo meelo kale ku dhuftay ragga abu cubayd baana fiican ayb wakada wuxuu u ahaaday mutcadii limawطuucatin bay u waajibaysa mid loo galmooday ilad hadaynu absan mawuuadina il waaa lagu soo yii mualaqatin qabla wain mucatun baa u waajiba in lam yajib sharu mahrin baa lagu soo yidhi mawuuadii laftirkeedu waa u waajibayaa ilaaqa qur-aankaana u daliishan wamualaqaati lama kala qaadin baa nin halkaa mataacun bilmacruufi xaqan cala muttaqiin halkaasaan ku dhigna qowlka haddana adharkana waa qowlkii jadiidka ahaa qadiimku abu xaniifana qabe wuxuu le laa yajibu laa tajib mucaة bacda duuul muco bacda dukuul maba waajibtaba limaada dukuulku wuxuu waajibinayaa mehir dhammaystiran gabadhi mehirkeedii baaba ku feenle maxaa la muceeyaa laakiin midda ayadu aan meher shari walaa kulli aan yeelanin in la sogootiyo oo gacanta wa loo geliyo oo tabiin la siiy xikmad aad keenaysa yidhahdeen marka hadday ku kooftoonto bishari lmahrina laa mucata hadday ku kaaftoonto bijamiic ilmahayna laa mutcata saasuu qadiimku yeleeyihiin abu xaniife laakiin jadiidka idiin qoran maxay haweenay walba oo shadru mahrin aan yeelanin waxay leedahay mutca u wakada cinda aljadiid mawtuucadii xataa mehir buuxalahaydna ayib waxay leedahay mucay leedahay oo daahir qur'aan baan ku dhegnay baa le wa furqatun masale saddexaad kale tegid oo la kala dhaqaaqay laa bisababiha gabadha sababkeedna aan lagu kala dhaqaaqin ka alaaqi furitaan ba la too tahay fii iijaabi wa cadami iijaabihaba haddiiba fasak yimaado ama kala tag yimaado ama riddo lagu kala tago ama licaan lagu kala tago ama islaam lagu kala tago soo marteen asbaabtii keenaysay ayb kala tag walboo ku yimaada ninkii xaaskiisii oo xagga gabadha aan ka imanin sababna aysan ku lahayn ka alaain baad ka soo qaadin ka alaain tafsiilkii aad soo martay buu la tooyahay w ayb haddaad qabtid marka gabadhii la furay muca u waajibaysa kana waxaan leenahay furadan waa ka alaaq muca u waajibto haddaad qabtay alaaqu ma keenhaya wujuubkeedna waadu marin ka alaaqin halkaasay la too tahay marka waxaan leenahay hadduu qabla duuul yahay qabla dukhuul yahay ayib shadru mahrna uusan waajibin alaha muca ayb halkiibaad mari wkadmuuati i darna marka waa sida wayustaxabu waxaa la suneeyaa allaa tanqusa inaysan ka yaraanin mucadii can alaaiina dirhaman sayidina ibn cumar baa sidaa xukumay iyo jamaaca min ataabiciin zuhri iyo jaabir bnu zayd nakaci shacbi xasan albasri caطa jamaaca min aslf baa ku tagay in soddonka laga dhigo xilligaa ayagoo ay joogeen alaaiina dirhaman lacag badan waayahade waa fido dirhamku maa xaashadan mxuu aha dubay iyo isheg qadar iyo ay ku leeyihiin waa dirham xaanshima laguu dhiibahaya jornaati ah dirhamka laga hadlaya xilligaa waa fido yustaxabu waxaa la suo alla tanqusa inaysan ka yaran can alaaiina dirhaman binaaan cala alcurfi ruuxu tabiina wax loo siin karo waxna lagu samirsiin karo ilma baabiin iyo oohin baabiin laga dhigi kala la rabaa gabadhi waan sogootina kadibna boqol shin gaaris bayna u socota boqol shin maxay tahy yaarba loo arkahaya taqdiirkaas waa taqdiir markaasi curfiga ku salaysan aabadaas saxaabigaasuna ka sugan yahay ibn abi shaybi cabdirazaq baana wariya atarkiisa fain tanaazaca hadday isku maandhaafaan oo wuxuu hi intanaa madco kuusii ore waxaa mehe ama iska haysaan wax ii kordhi bay jir na intanun baad leedahay foodaa la isgeliye qaadi baa soo dhexgalay qadaraha alqaadi qaadigaa qadarhaya binadari eegmadiisa muctabiran isagaa fiirin ka ijtihaadi gabadho xagay ka tihin meel hebla halkaasay rabtaa inay aaddo aduguna tabartada waa sidee qaadi baa hawsha qiimaynaya qaadi haddaan lahayninna wadaadka meesha u madaxweyn baa qaadi ka ah dhibbabala muctabir ayagoo la tixgelinaya xaalahumaa xaala الزawji والزawja ayadu waa la firin ma gabadh yarba ma islaam weynba ma xaamila ma carur bay wadaa ma culayskeedu waa siye waa sidee dhaqaalaheedu waa sida iyado waa la qiimayn gabar yar waxay u baahanta islaam weyn way kala duwan yihiin mid xanuunsanaya mid caafimaadba waa kala duwan yihiin ayib mid meel dheer ka timid iyo mid gurigan ducdiisa kasoo boodayna waa duwan yihiin xaalkeeda waa la qiimayn adagana waxaa kaa gogi kara ushaad qaadi kartaa la fiirinaya nabarka kugu dhici kara idan sidaas waa war waqiila waxaa la yidhi maye muctabiran xaalahu faqad islaamta warkeeda iska daaye asaga tabartiisa unbaa la firin maxaa ka go'i kara qiilka asagu warkiisu ma yaro lidaahri اlaaya ayadda daahirkeeda sida caalmusici qadaru caalmuqtiri qadaru baa layidhi lama dhihin aya la fiiriyo ma bintu sayidin wa malikin ba mise waa bintu e, faqiirin iyo lama fiirin lama eegin maxaa idiin qaran way soo socota dhib mala wa qiila waxaa la yidhi muctabiran xaalaha gabadha xaalkeedu eegahayaayo eegi maya xaalka e, wadaadkana qiil baa odhanay maxaa jiraakan wuxuu leeyahay mutcadu waa badal min almahar meherkuna gabadhaa la fiirin jiray lama fiirin jirin asaga idan marka waa in mucadu maadaama badel meherka ay ka tahay ama ay dhammaystirayso waa in ayada la qiimeeyo qiilku warkiisu ma sahlan waqiila waxaa la yidhi maye muctabiran isagoo tixgelinaya aqala maalin maalkii u yar muxuun maal ah nin kutabe kaama tegin un baa la rabaa gabadha xus waxaad ku xusaysaba waxu dhib un wey <laughs> iilkaasaasmaxaa yeele qiilkaasu wuxuu leeya maadaama meherku uusan muqadar ahayn laa karatan walaa qilatan kadalika almuca qadari mayna buu leeya wixii marka meer noqon kare madco waa noqon kara saa darteed bu hazaali iyo abulqasim araabic waxay idhahdeen kul maa jaaza an yujcala sadaaqan jaaza an yujcala mutcatan wax walbo meher noqon karay waxaa banaa in laga dhigo muta in laga dhigo ayib qolyaha marka iyagu yidhi alaaiina dirham ha laga dhigo ha la yareeyo waxay leeyihiin meherka iyo mutcadu waxay isu taagan yihiin xad iyo tacsiir an an lama gaadhsiiyo meeshii la odhan jiro waa inagan horkor soo sheegnay mutco meher buuxa lama gaadhsiiyo mutco meher buuxa lama gaadhsiiyo meelahay ku dhihi jireen bad hadda taagantiin aan iskaga socon faslun fi lbaabi alkhaamis oo u dambeeyey kitaab sadaq oo ku saabsan fi tanaazuc ya raabic ba aan soo wadnay sheekh mukhtaar baab raabic baan soo wadnay fusuushiisii ayaa fasalkii afraadii hibatu sadaq baa inoo dambeeyey mutco oo kadaba tuur dabagalay ah tashdiiru sadaqi wamaa yusqutuhuna waad soo dhammayseen fasalkan waa fasalkii u dambeeyey fi sadaaqi saxiix fi sadaaqi alfaasid iyo maxaa baabka saddexaad muxuu ahaa maya baab sadaqaan rabaa kitaabu sadaq abwaabtiisa shanta ahayd fi lmufawida tafwiidki saddex kii u dambeeyey afraad tashdiirkiisii ka afraad ka shanaad cafwan waa baab الtanaasuc shantaa baab wey asadaq الصaxiix asadaq اlfasid الtafwid wاlmufawida iyo tashdiiru sadaqi ma yusqidhu iyo waxaa weeye التنaaزع في الصداq وqadrihi شhantaa baab buu kitaab صداq ka koobnaa fusuul buuna sheekhu mara qaad ka dhigay فصل في التنaaزع اkhتaلفa إida اkhتaلفa masaa'il baana ka baxaya dhowr ah masaladii koobaad wuxuu ku bilaabay التanaaزuع fii qadri الmahri wa صifatihi in laisku maandhaafay meherku muxuu ahaa intee dhannaa qaabkeebuu ahaa اkhتaلفa ida اkhتaلفa hadday isku maandhaafaan fii qadri mahr mahar qadarkiibay isku maandhaafeen kun buu ahaaye maye شhan boqol buu ahaa laba halaad buu ahaaye ma ahayne hal buu ahaa aw sifatii ama qaabkiisa isku maandhaafeenoo wuxuu ahaa dahab صaxiixa iyo ma ahayn danaaniir mukasaru ahaa ma ahayne xaalu ahaa kun doolarood isinaysa berri baad igu mehersatay maye waxaan kugu mehersaday kun doolaron ku siin doona toban sano kadib fi اlxuluuli والتaأjiil fi الصixati والtaksiir waxo dhan waa maxay waa sifadii taxaalafaa waa isu dhaaranaya maa mid walba waa muddaci muddaca aleyh wey fooda isla dhaafeen sawaun qabla duuul aw bacda marka kala qaad ma laha ikhtilaafka ama ha yimaada bacda duuul ama qabla duuul idan ayagu taxaalafa qiyaasan cala lbayc waad ku soo marteen baabalbayc baan kusoo marnay markay saa iskugu qabtaan lacagtii qadarkeedii iyo amantii bayina la waayo taxaaluf inuu imanaya waxa hadda laga hadlay waa cinda cadam lbayina wayataxaalafu waxaa kaloo isdhaarsanaya waariuhumaa zawjka iyo zawjada kuwii dhaxlay aw waariun waaxidun ama hal dhaxla a dhaaran iyo walaakharu labada zuuj jooga uma intaa kadib yufsaku lmahru baa la mafsakhaya wayajibu mahru milin baa waajibay tanna waxaad ku soo marteen qaacida intiqaa'i اxuquuq qaacidadii ka hadlaysay xuquuqdu say u wareegto ee waalidka ugu wareegto baad ku soo marteen fii kitaab اlbayc marka labada zawj ayagu hadday nool yihin ayagaa isku dhaaran kii marka dhaarta ka nakula xaqa lagu xukumi kii dhaartana xaqiisii la siin taa waa dhammaatay ayib faa'idaة الtaxaalufna wuu kuu sheego waa maxay waa infisaakhu اlmahri wاlrujuuci ilaa mahri milin faaidada halkaas uma yufsaku اlmahru waa faa'idaة الtaxaaluf isdhaarsigii muxuu faa'ideeyey markii laysmari waa qir iyo qir mid walbaba kitaab baa la hagooy waxaan leenahay wixii musamaha waa buray gabadh yahay aynigaa maxaa u mehera mehermatal baa loo laabanaya saasaa lagu kala dhaqaaqahaya haddii islaanta on meher la siinin saa ku dhimato wiilkeedii iyo waaridkeedii iyo casabadeedii iyo odaygii qaba inay isqabtaan hooyadii meherkeedi intaasoo soo wareejiyo wuxuu hi ma ahayna kun shilinba kun shilin ah shan kun oo dolar ba abu wiilkan soo istaagay hirig iyo hirig wayataxaalafu waxaa kaloo isdhaarsan waariuhuma waariu zawja wazawja maxaa idin qoran waariaahuma cafan waariaahumaa labadii dhaxay lahayd ayib kii dhaxaya labadooda cafan aw waariun waaxid waa markaa zawjkiina waxaa ka socda odaygu alaf buu yidhi islaanta waa hore qalaf tidhi waxaa taagan laba wiil baa isla taagan wiil wuxuu ka socdaa duqi midna wuxuu ka socdaa hooyadii wuxuu leeyahay meerkii aabbaha aan ku lahay intaasu ah gana cuuri waxaad ku lahaydeen laba boqol gana cuuri kun baad ku lahayd hirib ayaguna fooddaa la isu gelinahay aw waaritun waaxidu hal dhaxlaa joogo oo hal dhinac ka socda iyo wal aakharu kii zawjka ka noolaa ama zawjada marna soo labada dhinac mid baa geeriyoon kara midna waa nool yahay kaa nool waxaa la xisaabtami kii dhintay waalidkiisi matamise ma ah intaan baa loo jeeda maxaa yeel لأna اlwaaria yaquumu maqaama almuwariثi fii kuli xaqin maaliyin aw maa yarjicu il maal baad soo marteen wax walboo maal ah ama maal ku biyo shubanaya diyaadki wi la halmaala waaridku wuxuu ka raamsadaa meeshii kii uu dhaxay lahaa uma intaa kadib markuu dhaartu ay dhacdo yufsaku اlmahru mahrkii la magacaabay waa laga guuraya waa la fasakhaaya wayajib waxaa gabadha u waajibi mahru milin kuna waajibi odaygoo looga qaadi sidaasaa loo jeedaa macnuhu waa intaa ayb sidoo kale adugu maalikiyada xanafiyada tafsiil bay leeyihin annaga aynagu khilaafsan yihiin bacd dukhuli qabl dukhul ay kala qaadaan waxba hadda kusii mashquuli mayn walow iddacad hadday sheegato tasmiyatan meher la magacaabay bay sheeg intaasaa laygu guuriyey fa ankaraha asaguna uu dafiro tasmiyadii buu dafiray hadda taxaalafa fil asax sidoo kale waa isu dhaaranayeen intaasaa lay magacaabayba tasmiyadii meher baa lay magacaabay asna wuxuu ihi meher lama magacaabin taxaalafa waa isu dhaaranayaan fil asax hadday noqdo waa la isu dhaarinayaa qowlka aniga asagu wuuu leeya alqowlu qowlu zawji maca yamiini lianna alsla waa maxay waa cadamu daliil ahaan marka la fiiriyo nadar ahaan xoog badan yahay amaa asaxu wuxuu leeyahay ikhtilaafkaani wuxuu u laabanayaa ikhtilaafka fi tasmiya waa kalikhtilaafi fii qadri اlmahri wa sifatihi maxaa yeeley gabadha in meher loo magacaabay sheegto asna wuxuu lama magacaabin soo ururi waxa lasku hay waa maxay meher maal baa waajibi iyo ma waajibiyaa lasku hayaa asagu markuu yidhaahdo waxba kuma magacaabin wuxuu le mehermasel baad leedahay ayadu markay tiri waxaad ii magacawday meherkaas asna may waxay ka hadashay meher go-ano mucayanay ka hadashay khilaafku wuxuu u laabtay khilaafun fii qadri اlmahri wa sifatihi asaxu halkaasuu fiirinaya ama muqaabilku wuxuu eegahayaa alqowlu qowl zawj limaada asal baa tagaraya lianna alasla waa maxay waa cadamu tasmiya ayadu marka waxay sheeganaysaa wax khilaafsan asalkii aynu ka soco masalada labaad inkaaru asli mahri aw sukuut wey taa wuxuu ahaa atanaasuc fii qadri اlmahri wa sifatihi haddana waa maxay waxay isku maandhaafeen asli mahriga ayb walow idacad hadday sheegatay nikaaxan guur bay sheegatay wa mahra mili in la guuriyey meherna loo magacaabay sheegatay fa aqara zawjku uu qiro binikaaxi guurki waa runteed buu gabadha waa mehersaday xilligaasaan mehersa markhaatiyaal bale shahaadana waa tawri wa ankara almahra laakiin meherkaasi wuu dafiray meher kale laakiin ma jira buui lamama soo qaadin hawshaa buui meherba lama ma jiro mufawaday ahayd ama lamama bixin hawshaa amase sakata wuu aamus shibuba iska yidhi gabadhi hawshii bay sheegatay shibuba la soo istaagay war gabadhu waxay sheegtay ama dafir ama ogolow ala waxaa weeye saa lagu dayn maayo laga dhegaysa gabadhu iqraarkeeda waa baaliqo iqraarkeeda la qabanayo inagoo soo marray ataa hadday qirato guur iyo nikax in la qabanayo la aqbalay hunaa warkeedu waa maqbuul dacwadeedu waa masmuuca mar hadday dacwatu shaksi ay masmuuco noqoto adiga lagaa dhegaysan waa aamusahaya falaa sixu takliifu lbayaan caddee baa lee ama dafir ama ogolow waan aamusna ma soconaysi karbaashay hadduu warka caddayn waayo gabadhu asal asal baa taageerahayo ama haalibo lanna mher nikaax muxuu keenaa meher meherka markaa waa in la magacaabo in ama laga aamuso labadaa mid bay gabadhu sheegtay midun bismile waan aamusaya socon mayse falaa saxu takliifuhu in lagu mashaqayn way albayaana inuu wax caddeeyo oo afka kala qaado kadib markuu afka kala qaado fain dakara hadduu sheego qadaran qadar meher buu sheegay wasaad idna ay kordhiso taxaalafa dhaar baa laisu gelinaya wuxuu yidhi waa runteed gabadhu waa guursaday meherka laakiin ay sheegtay waxaa weeye kun doolar baan ku mehersaday oo xayd kun ah bele kugu dhacday laba kun ba ahbaa jir maxaa la samayn haddee taxaalafa tii hore un weeye tii bay maraysa lianna khilaafkood wuxuu u laabtay khilaafan fi ikhtilaa'i fii qadri ilmaar bay isku hayaan wain asara hadduu madax adaygu oo weli halkii aamuski taagnaado ama dafiraad u taagnaado xalafad ayadaa dhaaran oo qudiya allah waa loo xukuma haddee inuu caddeeyo waa diiday inuu wax ictiraafana diid marka maxaan leenahay ninka waa mucaanid gabadh yahay adugu ku dhaaro meherka ad sheegtay inuu intaa intaas yahay way ku dhaaran ayadaana loo xukumaya len la sugnaan mahayo masaladii wuxuu u gudbay sheekhu saddexaad oo ku saabsan tanaasuc waliyu sabiyati wالzawj fii qadri اlmahr odaygii gabadh yar oon sakiiro u guuriyey nin buu u guuriyey ninkuu u guuriyey yaa iyo odaygii baa isku maandhaafay meherki ayadu waa ilmo hadda meher ma difaacan karta mana sheegi karto kadib waxaa hadda doodahaya gabadhii yarayd odaygii wakiilka ka ahaa iyo zawjka food isgeliyey waxaan isku maandhaafeen fi qadri اlmahr walow ikhtalafa hadday isku maandhaafaan fii qadrihi qadri اlmahr waxaa isku maandhaafay zawju nin iyo waliyu sakiiratin gabadh yar gacalke aw majnuunatin aw waliyu majnuunatin taxaalafa fi lasx iyaduna waa isu dhaaranaya maxaa yeele weligu huwa huna asaga caqdiga la baashiray gabadhuna wakiil ka yahay wuxuuna leeyahay wilaayau mahrin wacaqdin wilaayau qabdi mahrina waa leh marka asagaa meeshii ka raamsanay aanigu wuxuu leya laa yataxaalafaan isu dhaaran mahayaan waa la kala dhaqaaqahaya ayib oo maxaa jira see loo kala dhaqaaqi waxaa la sugi intay gabadhu ka qaangaadhayso oo iyadu ay isku filaanayso oy maxkamadda iyo jalsada ayadu tegi karto aanigu asagu sidaasu le ya majnuun iyada waxaa la sugi intay ka miirsanayso ee laga daawo ka qur-aan saaraysaan baa la sugahaya laga samrana weligeedii baa u qaadahaya asx waa sida masaladii afraad ba gudbay dacwa mahrayni fii caqdayn aw fii yowmayn laba meher bay gabadhi sheegatay maxaa tale ah walow qaala hadday tidhaahdo nakaxanii yowma kada bialf maalin heblo intaasu igu guursaday kun bay igu guursaday wa yowma kada maalinkii kalena bialfin kun bay igu guursaday wa habata alcaqdaan labadii caqdina ay sugnaadaanee labada meher lagu sheegay biiqraari asaga ictiraafkiisi aw bibayinatin makhraati waxaa lamid a ah, yemiin hadday ku sugnaada asagana u nakuulo oo biiqo lazimahu alfani laba kun baa salaaxaysa wadaaddow miaaliya waxay yidhaahdeen gabadhuu guursaday markaasay kala khulcadeen gabadhi intuu guursaday hadduu doona u galmoodee yay khuluc ku kala tageen way kala fasakhdeen haddana maalmo kadib bay kala maarmi waayeen meher cusub ile faskigu hawshiisu waa taqaanana waxaa weeye bimahrin jadiid aroos cusub iyo doonid cusub iyo mahar cusub baa la isku guursadaa marka waxay tidhi isbuuc ka hor meel heblo ugu mehersaday meherkuna intaasuu ahaa maalinkii isbuuca isbuuc xigayna khamiistaa khamiisteedina kun kaloo ugu mehersaday wa abata alcaqdaani laba caqdina way ku maxay ku sugnaadeen biiqraari or laba meher ma dhaceen ba le ama uu inkiray bayina loo keenay hadisoma hai karo sobaaq ooma hai karo ayib ama furo kaleba ka dhig dhibba ma lehe idan labadii caqdina way sugnaa ama fasi ha noqdo ama alaaq ha noqdo ayib labadi caqdina u ogaa u hawshaa waa jirtaa bibayina aw biqraar aw biyamiini maca nukuul laazima alfan laba kun baa ku laazimaya ayib fain qaala hadduu yidhaahdo maxaa lagu laazimiyey gabadhi baa sheegata asna waa ictiraafay waana dhici karaa jawaaz caqli an waa dhici karaa bal waaqic bay noqon kartaa aniga taqriirka hoose wuxuu leeyay lannahu yajuuzu an yakuuna tazawajaha yowma الsabti uma khaalacaha uma tazawajaha yowma اlaxadi falazimahu اlmahraan marka waa khulca dandhana waa alaaq wey haddii ataa fasl hal dhig baa ku filan ayib hadduu isagu ciddada leeyahana iyadoo ciddo dhammaan mid u guursan karaa ayib ila nin kale unba markaa loo fiirin la hadda isagu haduu yahay dhib horu ka guursan karaa waa mutab laba cabdi wey khulcigu ma inaan meherkii un mise xoolo kalama siin karo sheekh maxamed xageed aade khulcigu ma qasab baa in meherkii aan siiyo qasab maaha halkaa ku khaldame gabadha waxay ku khulcan kartaa xoolo kaloo ay leedahay meherkina weli ninka way ku leedahay ayb waa laba kale masalo laakiin adugu tii soomaaliya kugu quflin somalia waxa wey hadday khulcanayso gabadhu dalqadeedu bay iibsataa <laughs> meerkin bay cafitaa kii baa kugu xidhan ayib ayib ah, way dhici karta fain qaala hadduu yidhaahdo laakiin intu way jirtaa buxuu lam aطa fiihima labada caqdiba labada meher labada guurba oguma galmoonin buuri aw fii axadihimaa midkood oguma galmoonin buuri labada guurba mana ad marin buuri ama wuxuu idhi midbana waan u galmoodo waas aragnay midna ismana aragba sudia biyamiin asagaa loo rumay ku dhaaraa leeha ile waa asaga inta hore hadduu oo tafsiil macquula uu keenay dhaar baa rumaynaya lianna alasla waa maxay cadam alwaci asaga hadda asalku taageeraya isagaa muddaca calayhi ah idan markaa dhaarun baa laga rabaa bayna xataa la weydin maayo wa saqata waxaana dhacaya ashadru kalabarhkaa dhacahaya agee kalabadh u dhacay kun baa dhacay wey hadduu laba kun ahaana kun baa dhacay hadduu kun ahaana an boqol baa dhacays wain qaala hadduu yidhaahdo kaana aani waa runteed gabadho laakiin caqdigii labaad buui guurkii labaad wuxuu ahaa bui lafdin lafdin baan cusboonaysinay ilaa caqdin meher ma lam yuqbal qowl warkiisa la dhegaysan maayo limukhaalafati aahir aahirku khilafsany warkiisu wuxuu hi gabadho yayna khaldine hal mar baan isguursanna kii dambe aros dhaqayuu iska haa waa taqana shaaficiyada gabdhaha waa la meher celiyaa caamadii hore iyo wadaadii hore usmada soo gaadhi islaamtu marka shan sana la qababa mar labaad baa la meheriyaa toban sana markay gaadho haddana mar saddexaad baa la meheriyaa tajidulmahri baa maaa khilaaf baa iska iman kara caamada waxbaa ka faniini kara way furmi kartaa caawaad ku seexan berri waagu maku beri adiga heblo aabad kaa dhaqaaqdaan tashuush baa iman kara dhowrkii sanaba meherkiinni boorkaa laga jafay shaaficiyadu hadda mutaqrintu qabaan marka waa taqaanaan bay la tahay wuxuu idhi waa runteeda kii u dembeeyey lafdi un baan cusboonaysiinayey caqdi cusub ma dhicin lam yuqbal dacwaahu sheegada sida la yeeli maayo lanna waa mukhaalifun lidaahir laba caqdi buu ogolaaday muxuuna yidhi midna wuxuu ahaa buu lafdi buu ahaa midna wuxuu ahaa mid dhab ah marka daahirkii caqdiga ayuu warkiisu khilaafsan yahay waman e, kadabahu daahir lam yusadaq bay dhahan wadaaduhu wadaaddana waxay leeyihiin saajuna bulqiin qadiyadda aad buu oga marba uu ku dagaalamay wuxuu leeyahay tarjiixaani aniga aad ima muuqduleh waana garlaya e, naqdigiisu aad buu macquul u yahay wuxuu leey huna tacaarada asl waaahir bulqiini asal iyo daahir ayaa iska hor yimid buui asalku waa maxay waa baqaau nikaax اlأwal asalku waa maxay waa in nikaaxi koobaad iyo caqdigii koobaad ee uu baaqi yahay wey warkiisan dambe uu yidhi wixii dhacayee dambe lafdii warbu iska ahaay guur ma ahayna waxaa xoojinaya asal labaadoo wاlaslu baraa'atu dimatihi meher labaad iyo caqdila inuu bereka yahay baa asalah nikaax horan uu baaqiyo welisiisa u shaqaynayo marka labadaa asaloo isu tagtay alaslu baqaau nikaax اlأwal wاlaslu baraa'atu dimatihi jaanibka zawjkay xoojinayaan tafsiirkiisana ah wixii labaad lafdi buu ah in la aqbalayna xoojinayaan ama daahir waa maca almar'a oo caqdigan dambe la sheegay ee lagu dhawaaqay ee meel loo fadhiistay wuxuu iska ahaa lafdi waa mukhaalif lidaahir marka mas'aladu waa mas'alad tacaarud اlasl wاظaahir la yidhahda bui lakin la jasminin qowla waaxida lam yuqbal dacwaahu ya laga daayo marka aad buu u naqaashay qadiyadiisuna waxay la tahay way quruxsanta fasl fi اlwaliima labadii laba alfan bes qasama aduu labadii caqdi wixii lagu sheegay nuskii baa dhacahaya lanno faa'idatu tasdiiqii baa sida maxaan u rumaynay ilan waan rumayna soo maa rumayntiisu waa in la yidhaahdo mid ka mida ooguma galmoonin midna waan ogu galmooda kan uusan ogu galmoonin nuskiibaa dhacayo wey nuskiibaa dhacay ayib kaasaa loo jeed waa faaidoos haddii aan saa la yeelin rumayntiisa waxba ma la warkood waba kama jiraan meher buuxa laga raba wax dhacayana ma jiro lakin haddi la ihahdo midna waad u galmootay oo kamaal mahr baa leh midna oomadan galmoonin nisfa mahr baa lagugu lehay waxaa ka dhacaay nus ka dhacay marka hadday sidaa noqotoy laba yihiin oo nus dhaco waxaan lena waaa haraya kun kii hore waa buuxaa kii dambana an boqol baa eh, ka soo hadhaysa haddii la kun bay isku ahaydna waxaa dhacaysa an anna way hadhaysa ayb aslun fi waliimati waliimada uu fasal yahay fasalkan waliimatu curs alwaliima min alwalmi baa laga keenay dhan wadaadu wahuwa aljamcu wadamu eh, walima arajulu waxaa la wa idaa kamula weliba uu adkaada caqli yeeshana waa la marka la soo gaabiyo waa طacaam iyo raashiin loo sameeyo guurka inuu guurka khaas ku yahay buu ibn cabdilbar ka soo guuriyey can haclab wagayri min amat اluga ibnu qudamana wuxuu yidhi a'imat luqa ayagaa iskale awdaacan waa hawshada ha loo daayo shaaficiyadu iyo annaga xanaabiladu waxaan idhi buu ihi waliimadu waa kullu طacaamin loo sameeyo lisuruuri xaadiثin farxad soo korodhay raashiin walboo loo sameeyo ayaa waliimo la yidhahda bay dheen shaaficiyi xanaabilu ibnu cabdilbarna caynloqoy wuxuu ka soo guuriyey waliimadu waa raashinka arooska ama aqalgeynka keliya loo sameeyo ra'yiga luqawiintu waa sax laakiin ra'yiga fuqahadu waxaa taageeraya xadiidka ibnu cumar ee nabigu yihi waliimada acaamkeeda in haddii midkiin loo yeedho ha ajiibo ama ha noqdo dacwaةu cursin aw naxwahu aroos yeedhidii ama wax lamid ah marka hawlo badan bay soomaali taqaanay carabtuna ay sheegaan oo raashimo la sameeyo raashinkai طacaamka ilmo dhasha loo sameeyo caqiiqa la yidhaahdaa islaan intay umushay ilaahay badbaadiyey oo si nabada ku kala timid oo ruux ilmo fayo u dhashayna khursi baa la yidhahdaa khurs cinda alcarab bilkha haddii caruurtii la gudo oo waa loo mashxarado waa aragteenoo kii geesiga ah muxuu midkaan ooyin dacaan baa loo sameeyaa weliima icdaar baa la yidhahdaa cinda alcarab ninka remiiga ama safar markuu ka yimaado reer ka yimaado shahbu kariyaa oo raashin baa la kariyaa oo waa la allabariyaa taasna cinda alcarab naqiica la yidhahdaa naqiico ayaa la yidhahdaa marka haddii guri aada dhisato cusubad wadaadda u yeedhood ku quraan akhriso xoogo wax lagu barfuuqoo lafa lagu jebiyena cinda alcarab wakiira loo yaqaana waliimatu bina wakiira la yidhahdaa hadday kugu habsato xoogo raashin lagaaga sameyo laisu yimaado lagu samirsiiyo carruurta iyo madaxa loo fidhana kaasna waxaa la wadiima wadiima bidaad tanna waa maxay waa waliimo haddii la sameey belaa iska yahay oo maanta iska marqaana la yidhaahdo ma'dubaa la yidhahdaa cinda madubo waa taqanaan bay la tahay marka haddii kitaab la khatimay ama arday qur'aanka dhammeeyey welima loo sameeyena xidqi baa la yidhahdaa taa iyada ah haddana xidaaqa bay yidhahdaan marka intoo dhaqankaa waa jira raashiinku waxaa weeye raashimaha weliba noocaa loo sameeya laba ra'yi baa ka jirta waa iska mubaaxaad baabulcaadaad weeye waa iska bannaan tahay faraxa iyo sururka in la xogo la barfuuqo biyaha iyo caanaha iyo cadinta lasla dhaca dhib ma laha waa mubaax waa ra'y alxanaabila ah. annaga shaaficiyada ah sunnaan ku dhowaynaa alaabtaas oo dhanba alaabtaasoo dhan inay sunno tahay baan ku dhowaynaa aynu ka soconno waliimat lcursi arooska allaberigiisu ama raashinkiisu ama ducadiisu sunnatun wey waa ariiq nabi inay waajib tahay baana raajixa min xayu daliil marka la fiiriyo wayna iman doontaa in sha allahu tacaala alimaam xamud almarwasi iyo masajisi iyo maawardi iyo cumraani ijmaac bay soo guuriyeen calaa cadami wujuubi اlwaliima ijmaacaas waxba kama jiro ibn mundir khilaaf buu keenay weliba xoog badan ibn xasm asagu wuxuu yidhi waa madhab jumhuur الصaxaabati والtaabiciin meel buu ku dhuftay waa lagu dagaalamay masle khilaafiya wa fii qowlin qowl waxaa ku yimid wالsawaab waa qowl shaafici qowlka asaga ah qowl shaafici wey cinda almuxaqiqiin aw wjhin wj waxaa ku yimid waajibatun inay tahay wa bihi qaala abu cali bn khayran asxaab اlwujuh qowl wuxuu leeyahay ama wej shaaficiye wuxuu leeyahay waa waajima waliimatu cursin wej ma aha shakigaas waxaa weeye waa sawaabku waa inuu qowl shaafici oo meesha ku jirin waliimatu cursin marka inay waajib tahay ariiq nabi weeye qowlan wa fic nabigu ummadda waa amri jiray xudayfe waa ku yidhi awlim walow bishaatin nin walba wuu weydiin jiray asagaa weligii kama tegin laa safaran walaa xadara safiya oo nabigu safar kula aqalgalay welimu u sameeyey maymuuna oo safar kula aqalgalay welimu u sameeyey zaynab iyadu xoolubu u gowracay wax kale hadduu waayo timir iyo salool iyo in yaroo biyo iyo caanuhu nabigu iskugu waxayn jiray nabigu laa xadaran walaa safaran kama tegin wuuna laazimay ficlan wa qowlan wuuna amray wax saarif ana ma annagu amarkan aan leenahay wadaadaha odhanaya waa sunno waa amar ku yimid fii baabi اladabi wاlaqlaaq aamirta noocaas ana kownuha ay ku saabsan tahay fi suluukiyaati waadabiyaat baabaarina saari ah liwujuub baan meel iska dhiganay nimanka anaga hawshaasi leexiye laakiin sax ma ah, ah. wlijaabau ijaab la ajiibo ilayha ila dacwati اwaliima wey hadda fardu caynin waa fardu cayn ibn cabdilbar iyo jamaaca ijmac soo guuriya in ijaabatu dacwat اwaliima haddii laguu yeedho oo lagu martiso oo kaarka arooska lagu keeno inaad tagto waa fardocayn ijmac baa la soo guuriyey sayidina ibn cumar oo badankeed wariye masalada ku timidna isagu fardocayn buu u arki maalin baa isagoo fadhiya asiga ardaydiisii baa loo yimid oo li welimaan idinku martaqaana imaada arday baa wuxuu idhi anugu ama aniga halay cafiyo ma iman karo kan wuxuu idhi yaa fulaan caafiyata laka min hada buui ibn cumar midda layskama cafiyey bu way kugu dheganta istaag qom waa istaajiye maxaa yl axaadiid badan baa ku timid nabigu ummadda inuu amray in la aado la ajiibo bal wuxuu ninkan tegin faqad casa allah warasuulah marka hawshu waa adkayso banu sal slam kabiira min alkabaa'ir inay tahay baacad ajiibid la'aanteedu ilaa min cudrin cudurdaarba mooye waqiila waxaa l m fardu kifaayatin wey inla ay jiibo fardu kifaaye wey ummadda qayb ka mid ah tagto wadaadka goosha loo buuxiyo guriga la tago muxuuaha fadhigo raashinka rag cunan la helo intaanada kale waa gembin kara waqiila waxaa l m sunnatun sunno weeyo waajiba maaha laa kifaayatan walaa cayna ayb laakiin xadiistu waxay ku caddahay man lam yujib dacwata faqad casa allah xadiidka ibn cumarna w idaa duciya axadukum ila alwaliimati falyatiha wa fii riwaaya falyujib wa kaana cabdullahi bni cumar riwaayadii cinda ahli الsunan yaأti اdacwaةa fi اlcursi wagayra اlcursi wayatiiha wawasaa'im ama aroos ha noqoto ama mid kale ha noqoto wuu tegi jiray xataa isagoo sooman saxaabiguna asagaa naska wariya isagaana kaaga fiican fahamkiisa aynu ka socon wainamaa tajibu waxay un waajibtaa arooskii in la aado iyo weliimadii allabariga la tago ay waajibaysaa aw tusanu la sunayn cala اkhtilaaf waad soo marteen waa waajib waa sunad soo marteen bishari alaa yakusa alaqniyaa ninka saaxiibu dacwaha ah waa inuusan weliimadaa ku gooni yeelin dadka aqniyada ah nabig wuxuuna weliima waxaa u khayr daran una shar badan midda loogu yeedho qolyaha bariiskooda haysta lagana tago masaakiinta lianna nabig wuxuu u adkeeyey waa dacwo khilaafsan limaqsuudi alcaqdiba ama limaqsuudi alqadiya weliimo maxaa loogu talagalaa farax baa loogu talagalay iyo duco iyo maskiin inuu ka noolaado ummadda adiguna khayr aad ka hesho nin weliimadu ay dhibi oo dacaquronsan oo qadada iyo howlahanba aan dan ka lahayn oo xataa aan ku farxayn oo culays u arka maxaa lagu yeedhi mid maanta marka le meeshanay ka shidan tahay soo cawl banaysanaya aadna u ducaynaya laba kilana cunay ninkaasa lahaa mesha inuu yimaado marka hawshaadu waa maxay waa khilaaf maqsuud shaaric oo dhan wey saasaa nabigu u adkeeyey ayb waliba hadda maalqabeenka ama waaweyn aroosyadii meelaha looga dhibbayba ku tahay matalan cusmaan dhibbay u arka waxna kaa cuni maayo raajimada kaa fariya maskaga tagaya masaakiinta qaybna bac ku guranhaya calooshana buuxinaya ilaa uu guriga tana sii ducaynhaya la rabaa inaad meesha ugu yeedho ayib nabiguna taa waa ka digahade bisa acaam acaam اlwaliima yamnacuha man yatiiha wa yudcaa ilayha man yabaha ayib maxaa tiri sheekh hmm way soo socda waa loo afuri soo sunnaha waa loo jebin ayib waa loo jebin sida afdalka xadiidkan waa gaari doona insha allahu tacala wainamaa tajibu dacwadii iyo weliimadii in la yeedho oo la tago waxay waajibtaa aw tusanu la sunneeyaa bishardi anlaa yakhusa waa inuusan ku khaas yeelin dacwada alla qniyaa hodanka taa waa qodob haddii aad ogaato in loogu yeedhay micigiir iyo calolawaaweyn waaweyn xertii masaakiintii laga tegay iyo masaakiintii tegi mayse lanna waa munkar kuna kaalmin maysid waaa le kuma jiro balay a kugu dhacdo ku dhaqaaqi mayse waxaad u sheegi kartana waad u sheegaysa shardiga labaad wa an yadcuuhu waxaa kaloo shardiga inuu u yeedho fi اlyowm اlأwali maalinka u horeysay arooska iyo weliimada fain awlama ثalaaثatan saddex maalo hadduu weliimo dhigo ninku lam tajib dacwada in la ajiibo waajibi mayso fi الثaani maalinka labaad wa tukra waabaa la karaahdaa ijaabadii fi اlyowm الثaaliث ilan toddoba beri nin walba inaad weliimada waddaa yaa banaan toddobada beri aad arooska tahayba maalin walba weliimo iyo rashin aad samayso saddex beri aad ku gaabsatona waa bannaan tahay maalinkaana u muhiimsan u horeeya marka xadiidkii zuhayr bn cuثmaan baa loo daliishadaa alwaliimaةu أwala yowmi xaqun weliimadu maalinka u horeysa waa xaq waajiba waثaani macruuf maalinka labaadna waa khayr iyo wanaag wاlyowm الثaaliثna wاlyowm الثaaliثna sumcaة wariyaa waa ha lagu maqlo ha lagu sheegsheego ha lagu arko wey marka maalinka saddexaad saasaa loo koodsaday talabaadna ma waajibaysa inaad ajiibto waa ixsaan iyo wanaag iyo raganimo iyo gobonnimo ta horena maalinka koobaad welimadana waa xaq waajiba sida raajixna fardu cayna xadiidka adigu khilaaf badan baa ka jira fii wasli wairsaali fi sunan baynu kusoo marray abu daud waxaa kaloo shaki ka jira shaku raawi qataada ka shakiya sanadkiisa labo saxaabigiisa laysku hayaa ma saxaabi mise ma aha bukhaari wuxuu lam yasax isnaaduhu laakiin wadaadda aad u difaacay xaafidka iyo saaxib anis saariya waa difaaceen shawaahid badan buu xadidku inuu sugan yahay baa raajix walcilmu cind allah marka yowma alawal waa waajib fardu cayna ninkii kari kara inuu tago maalinka labaad asagu waxaan leenahay waa wanaag iyo qalbi dhowrid walaalka maalinka saddexaad fakfaka wey ha layska daayo shaaficila toddoba beri waa labada kabargeeda kutubtooda midna ah xadiidkay daciifiyeen bale bukhaari bay ku raaceen baa laga yaba waxaa kaloo shardi ah wa anlaa yaxdurahu inuusan u tegin weliimada likhawfin cabsi u ka cabsan reer hadaad tegi weydo weliimadiisii amuu sanka taagaa ama uu wax kaa sheegaa aw amacin ama qudarin fii jahi jahi addaaci adigu madcu baa tahay daacigii jaahis hebel lagama hari kara maante waa kan weeye mamnuuc waaa lagu waa ariiq nabi waa shareeco waa hawl wanaagsan qasdi iyo taqarub iyo walaal xurmayn inaad u tagto wey cabsi maxay tahay hawsha ayada cabsi iyo jaah iyo adduunyo looma baahno hawsha ayada qasadku waa taqarub iyo tawadud haddii meesha laysqasbahayo laisxogayo ergixisaba ka socoto socon mayso hawsha ayada marka qowf iyo amac ma soconayo marka waxaa weeye hawsh waa takmilo ka hor imanaysa qasadkii waliimada dhanba taqarub iyo tawadud baa lagu talagalay waa maxay nin baaba qabsana casbana cabsanaya marka cabsi meesha haday tiri tan waliime ma u dhaqaaqin adugu iska joog allaa dil iska leh haddii aad ruux magacii iyo wejigii xurmaynoodan sunnada iyo ariiqa nabiga aadan xurmaynin ha u dhaqaaqinba waxaa kaloo shardi ah wa anlaa yakuuna ama waliimada meesheeda waa inuusan joogin man yata'adaa bihi ruux ku dhib mudanaya markaa tagto qolyo dhulka geli oo baadiyada meesha joogaba iskaga joog ruux musmaha dhibine dadku dhibsanba hadday joogaan oo jafka kala gelaya markaad meesha tagto gurigeeda iyo meelahaada iska joog haddii adugu aad ku dhibnoonayso kuwa meesha taga joogana nafs alqadiya laannu meesha tawadud iyo mukaarama la rabay isdhibsi lama rabo ayb waxay wadaaduhu midcsanayaan shuruudan shuruud daliil nas khaas lama aha laakiin maqsadkii waliimaday qoraansanayaan wadaaduhu wixii marka khaarim ku ahaa ee jebinaya maqsadkii waliimada oo dhan meesha ka saarayaan waa inaga soo marra kullu takmilatin caadad ilaa ila اlasl biاlibaali ama mxuu ahaayey dhaawacda waa la tuuraya halkaasay u socdaan aw masalaa taliiqu bihi mujaalasatu ama waxaa jooga anlaa yakuuna ama welimada meesha inuusan joogin man laa taliiqu bihi mujaalasatu dadaysan u cuna inaad la fadhiisato mooryaanba meesha lagu ga nin sheekhu culumaad tahay oday magacalaa tahay beeldaajiye iyo daranyaqaad baa tahay mooryaan iyo ceelsuuq iyo qarofyo iyo balaayaa meesha lasoo dhoway haye wadaad ku way maaa meesha ka soo danta gadheer haye gadheer haye maxaad haysaa war in balaay ha u dhaqaaq meesha iyadaa maxaa yeele waa bahdil wey mahadil wey waaa marka adilo badan baana tusaysa waxaa kaloo shardi ah walaa munkarun anlaa yakuuna hunaaka munkarun munkar hadduu meesha ka socdo haween qaawan iyo miisig iyo balaayo la garaacayo khamre lagu cabahayo oo ilaahay lagu caasanayo loo dhaqaaqi maayo walaa munkaru fain kaana hadduu yahay munkarki yazuulu mid zuulaya bixuduurihi wadaadka tegidiisuba ku baaba'aya nin laga hibaysto oday a ah weeye nin la xurmeeyo weeye waa nin sheekha kuwii dhaanta tumanayaba xaska kala geli markood oga arkaan waa tegi meesha fadhiisoaba ka dhaqaaqin shaa ii soo kordhiyeen ilaa ay ka dhammaanayso weliimadu leanna waxaad noqotay cawn iyo waxaad noqotay kaalmo in munkarkii la zuuliyo waajib buunaha ku saaran iyo kayrka kifaayatan aw caynan falyaxdur markaa ha tagaa la yidhi waaba laazimi welimada waxbaa dheere xuquuq islaan iyo waajibaad baabaa la fulinhayaa markaa meesha dhexdeg ma cabsada kaga dhig baa la yidhi xadiidkii jaabir waa daliila in munkar hadduu ka jir aan la tegay man kana yu'minu walyawm alaakhir falaa yajlis calaa maa'idatin yudaaru calayha bilkhamr iyo aayaddii waqad nazla calaykum ama nuzila calaykum an idaa samictum ayib iyo axaadiidtii munkarka meesha lagu sameeyo ninkii joogay karaahsada tabar u waaya kaana kaman qaaba canha ninkii laakiin isagoo eh, ka maqan ku qancana waa eh, mxuu ahaaye kaman shahidaha xadiidkii ibn mascuud kii abu dar man katara sawaada qawmin fahuwa minhum dad madaxooda buuxiso ayaad ka tirsan tahay oo lagugu dili sayidina cumar cabdilcasiis baa maalin waxaa loo keenay niman afaroo khamrad cabaaya iyo mid la fadhiyo u sheekaynay wuxuu hi afartan hala karbaasho xadka khamr ha laga wuxuu yidhi anugu waaban soomanaa sheekh ha degdegin cumarow waan soomanaa meeshaan iskaga haysaa waktigaan iskaga dhammaynaya anta minhum asna hala karbaasho bur siddaasan lagu dhufto aayaddii buu dabada u saaray waidaa ratin yakhuduuna fiatan buu ku qabtay maalig baa sidaa ku tagay hishaam ibn curwa qaba curwa qaba idan man kasara sawaada qowmin fahuwa minhum inta hore iska taga inta hore fiican miyidka qabta ayib haddii aad hawsho dhanba hor istaagi kartana isku day ma fahmi su-aashaada wad haye iskaga tag haye aadaabtii waajibka ummadda loo amri jiray xumaana looga reebi jiray hadaad marta waad fiicanta ah, ma marta adaabtii wixii ka dhashay waa khayr wey minalmunkari munkaraadka waxaa ka mida ah aroosyada in laga digtoonaa loo baahan yahay firaashu xariirin gogol xariiroo taalla saasaana ii dhiga bacdunusn arshu xariirin baa u qoran arshu ariirin anu firaahu ariir baa ii dhiga dhib ma laha in gogol xariira la dhigo ama xariir la gogulo waa munkarad haddii xariirtu looma ogolo in la goguloodo laa haweenkan loo ogolayn sida raajixa walaa ragga dumarku ha xidhaan laakiin inta roogi laga dhigay iyo salya laga dhigto mamnuuc wey xadiid badan baana ku timid inaan la ogolayn ayb xadiidkii xudayfana asal u ah laa talbasu alxariira walaa dibaaj iyo axaadiid badan waxaa ka mid a ah munkaraadkii wa suuratu xayawaanin xayawaan sawirkii inuu ku yaalla meeshaa ka mid a ah munkaraadka calaa sakfin derbi sanqaafki kore halkaa koraa sakfkada loo jeedaa kor baa lagu sharxay sawiro iyo duqay iyo wadaado iyo libaaxiyo iyo alaab baa laga sii daayay aw jidar ama derbiyadii baaba sawira lagu sawiray ayadna ma banaano nabig sal caish wuxuu ka diiday in derbiga daabac ay ku xidho iska daa sawire nabigoo duulaan ku maqnaa baan muddo sugahaya tira kadibna gurigii baan sii hagaajiyey daahiyaan ku wareejiyey tir gurigi maryo intaan soo gaday ayib nabig markuu soo galay baan ihi asalaamu calayka ya rasuul ilaahay baa mahad iskale calaa salaamatika soo dhowow nabigu saasu guri caaisha wuxuu yidhi gurigan almaryaha u idhay ma gabadh ba waa sidee xadiidkii muslim ya caaisha in allaha lam yamurna fii razaqana an naksuwa alxijaarata wallabina ilaahay xooluhuna siiyey ilaahay nama amrin bimacnaa ma bannaano wey in derbiga iyo dhagaxyaha iyo dhoobada aan callo u xidhno seed u dhaqmaysaa jooj wy waan gooyey jiray waan kala jeexay barkimaan ka dhigay kadibna nabigaa ku fadhiisan jiray fii saxiix muslim ka fiiriya aadtu ah. fajacaltu wisaadatan xashawtuhu liian intaan kala gooyo barkima ka dhigay baan cuf waxaan oga dhigay iyo sbunji algo baasha algada loo yaqaan falam yacib daalika calaya markaa dambe intaa iguma qoonsanin bat laakiin derbiga aan maryaha sameeyey waa ii diiday oo waxa u taqaanaa xeryaha qaxootiga marka la joogi tuulooyinka daabac baa lagu xidhay baaratan guryaha maryaha lagu wareejinaya waxaa kaloo asaguna de sawirkana lama ogolahade adilo badan baa ku timid axaadiita ku timid xayawaanka in la sawiro waa axaadii mutawaatira carakawaah dadka aakhare ugu cadaab kulula waa musawiriinta ilaahay khalqigiisay shabahayaan awood rabbi bay sheeganayaan midda kale xayawaanaadka la sawirana shabiiha waxaa ku jirta shaaiba min eh, eh, shawaa'ib cibaadat اlasnaami wاlawthaan waa in laga digtoonaado malaa'igtu ma guri sawir ku yaalo ayna dhex fadhiyo howlo badan baa ku yimid marka waa in islaamka iyo ducooyinka weliminka waxaa laga ilaaliyo waana munkaraad waxaa kaloo ka mid ah inuu sawirku ku yaallo aw wisaadatin mansuuba barkin qutanta wisaadadu hadda waxaa loo jeedaa waa kuwa lagu fadhiisto ama lagu jaqilaysto ama dhabarka la gashada kuwaasaa wisaadada la yidhahdaa waa inay qutantaa shardi ah sawirku shaygu ku yaallo inuu shay la xurmaynayo ama la karaamaynayo ama meel fiican lagu sameeyo meel lagu istaago lagu joogsanaya dhimala kaas waa muhaana suuradu waxaan la dagaalamaynaa si asal ahaan waa la dagaalamaynaa markii weliba lasii yarqadirin hayana wayba ka sii daran tahay haddii laakiin lagu tumanhayo lagu istaagahayo oo afka lagaga istaagay sawirkii waaba fiicantaha afka lagaga joogsado aw wisaadatin mansuubatin aw sitrin dahbi ku yaalla sawirku iyo maryo aw hawbin buu sawirku ku yaalla malbuusin la qabo intuba idna waa xaaraan axaadiida caaisho iyo jaabir baa ku yimid wayajuusu waxaa bannaan maa calaa ardin sawirku inuu ku yaallo wax dhul yaalla wa dhul yaalo lagu istaagayo wa bisaadin gogol uu ku yaalo wa makhidatin barkinta lagu seexdo makhidadu waa midda lagu seexdo wisaduhu waa ta lagu jiqilaysto ama lagu tiirsado ama almikhada waa ta madaxa la saare saliidda iyo injirta iyo muxuu ahaaye timaha ku daataan marka sawirka asagu malagii baa galay axaadiis marka dhowra ah ayaana looga qaatay oo markaan kala gooyey barkimaha ka dhigna igumuusan diidin ayaa loo dliishaday xadiidkii cumar iyo saxaabigii kale cuqba minha aw raqman fii tawbna waa loo deliishadaa aan iskaga tagno wamaqtuucu ra's sawir madaxiisa la goyana asagu dhib ma laha sawirku hadduu madaxa yahay hade waa ma noolaan karo shayga kan sawir waa iska afar lugoodoo taagan iyo qoor go-an waa maay meeshu iska geed caadi ah sawir ma ah wa suuratu shajarin geed sawirkiina asagoo dhib ma laha dhul iyo cir iyo biyo qulqulaha iyo bad iyo la sawira dhib ma laha wayaxrumu waxaa xaaraan sawirihii marka ku yaalay dhulka ama geedaha ama dhulka bulshada kuu tafsiiriyey tafsiirkana adilo badan baa ku timid asuuraة الra'su faidaa quطicat falaa suura xadiid baa macnaha ku yimaada miyaan baabka dhammayn karaa wayaxrum waxaa xaaraana taswiiru xayawaanin xayawaan in la sawiro waa xaaraan ayib haddaba waad aragteen waad aragteen dukaamihiinna haweeno naasihii taagan yihiin oo baryihii taagan yihiin oo dharqabaaba dukamaa idin fadhax fadhiya niman dhaadheeroo qurqurcsan oon jidhka xubin ka maqanayn yaba shaar idin qaba oo dukaamin kaga ganacsataan oo hadda ilbi halkaasu maraya hawshuu ka qayli jiray wey jaamackaas marka taa warkeed jooji iyadu sawir meel ku dhegan baa laisku hayaa iska daa midkan mujasamka ah ee dhammayska tira waa sana meel fadhiyaba ayb madaxa kama bixisan indhah iyago taagahaybaa nafta kuu keenay soo fiirinay soo fiirin kuwa madax le oo waxoodoo dhammaystiran baa dhex yaalla madaxa ka bixiya oo ka gooya intaa oo intaa diin baad ka dhiganaysaa hawlahan soo taaganna maxaad ka leediin aafo wey lama ogolo lama ogolo hawsha iyada ah mamnuuc wey sawir iska taagan waa macquul oon madax lahayn laakiin ka asagoo alaabo la socota dadkiiba ku ka quruxsan wey ka khatarsanba xayawaan in la sawira ma bannaaha ilaa lidaruuratin tafsiilkeeda kutubta fiqiyaadka ugu laabta hadda kama gaara anugu axaadiid badan baana ku timid ina ashadd annaasi cadaaban yowma alqiyaamati almusawiruun waxaana la odhan doonaa wixii aad sawirteen soo noole ee nafgeliya walaa tasqudu ma dhacayso dacwadii weliimadii ajiibideedii waajibnimadkeeda ku dhici maayo bisawmin aad sooman tahay xadiikii jaabir bana cadi idaa duciya axadukum falyujib hadduu sooman yahay walaala waan soomana waana ku soo xurmeeye waa ika ha yidhaahdo kadib haddii uu la qumaatana intuu afuro walaalkii ha xurmeeyo hadduu doon ha iska soomana laakiin ha sheego meesha inaad tagta waa waajib soonku kaa ridi maayo laakiin cunidaadu soonku hadduu waxaa intaad afurto inaad iska raashiimato waa fiican tahay hadduu laakiin soonku farad yahay afuri mays laakiin meesha waa tegaysa waa tegaysa madaxaa tusaysa wadaadka ibnu xasam isagu wuxuu leeyahay in la tagaa waa waajib inaad raashinka cuntana waa waajib labadu waa farducayn buu leeyahay jumhuurtu waxay leeyihiin waa waajib laakiin raashin cunku waajib ma aha inaad meesha togtood buuxso lagu arko ood walaalka xurmaysaan waajiba amaa hawsha rifaaqideedu waajib ma ay leeyihiin as waajib weeye la cuno maxay ilan tahay jaabir baa jumhuurta taageeray idaa duciya axadukum falyujib fain shaaa acima wain shaaa taraka xadiikaas jumhuurta ku dhegeen asag wuxu xadidka ma waa min riwaayati abi zubayr min ariiq leytna ma ka kac wey isagu ariiqaasu mar halkaasu maray laakiin wadaadu xadiidka way xoojinayaan iyagu fain shaqa hadduu dhibo cala daaci ninkii daaciga kuu jeeday ee welimada iska lahaa sawmu naflin soon sunna a dhibay falfitru afdal war hebelo maanta de waa adaa waxaan o dhan baan kugu talagale see weeye aduu waad soomant hebel waa isqalbi xumeey inaad afurtaa wanaagsan od walaalkaa qalbiga dhowrta ila xilligaad wantad lianna mutatawica amiiru nafsihi wayaakulu addayfu ninka martida wuxuu cunayaa ee loo yeedhay maa qudima lahu wii loo soo qadima saxankii loo soo dhigay furuu gashanaya bilaa lafdin idan la'aan bilaa lafdin waa maxay bilaa lafdi ibaaxatin wadaadda waxay leeyihiin marka lagu keeno waa inaad tahay sheeku ma cunaa haddee ma gelinaa ma bilownaa abadan marba haddii la keeno horaana lagu yeedhay maxaa loo keenay maxaase lagugu yeedhay so inaad ninkan isbarataan saxankaa ma ahayn saxanka isbarta xadiidka abi hurayra u daliila idaa duciya axadukum ilaa طacaamin fajaءa maca الrasuuli faina dalika lahu idnun haddii ruuii loo yeeo ruuii eh, fariintii loo diro uu soo raco isaga ku yimaado saasaaba idan u ah. galo hawshii loogu taga ha qabto waa sanad saxiixa riwaayo kalena rasuulu rajuli ila rajuli idnuhu ninku ninkuu u diray rasuulu rajuli ila rajuli idnuhu mar xadiid saxiixa marka taasaa ku filan bilaa lafdi ibaaxatin idanka hore iyo yeedhidda horaa kugu filan walaa yatasarafu laakiin ku dhaqmi mahayo fiihi fi acaam ilaa biaklin cunid mooyeen raashinka lagu keenay waad cuni kartaa keliya weelasha kuma guran kartid bac ma buuxsan kartid qolyihii suufiyada keliyaha buuxsan jiray qaybna cuni jiray qaybna soo qaadan jiraysa mamnuuc shaafici way caddeeyeen walaa tajuusu badhan zilatu zallatu asuufiya zalladu waa acaamka suufiyadu qaybay kutaan qulucda iyo qaybay cunaan mamnuuc bay dhan qaybta qulucda marka haddana bacyo madoobi ba cagaar baa shaqeeya waa taqaanaan bay la tahay marka cun baa lagu yidhi maka sahiqadaa lagu yidhi ma jawaana ku buraa lagu yidhi mamnuuc wey waxay kaloo ka hadleen aimmadu ay ka hadleen bisada kuu timan yaam soo tira ooma tuuri kartid bisada eyga soo istaaga ma siin karti maaa raashinka cun baa ey maanaa kuu fasaxay calooshooda waxay qaadaan kugu xurmeeyey howlaha kale tasarufka waa faraq dheeraysi wey ayb laa yakul jamiic cuntada waa fiirinmooyaan waa aduu curfiga taa curfigay ku xidhan tahay waa curfigay ku xidhanta hadday hawshu tahay xilkas noqon waxna taaba waxna hadiyey waa lagaa dambeeyaaye cirtada bogan maysid cirtada bogan maysid haddii laakiin hawshu ay tahay weelka banneeya soo kordhiyaa lagula dultaagan yahay ibar ka dhig ilaa fiyooruhu u muuqdo wad saxanka mhm. waa curfigu milsanaya waa curfigu taasi walahu ahdu sheekh axmed haye haddii aad malaynayso ninka idin yeedha inuu hawshaa dhibsanaynin soo kaxi wadaadaha haddii laakiin aad malaynayso inuu dhibsanayn ma soo kaxayn kartid ufayl baa laya dayfan bayn carabta u taqaana mamnuuc midka asagu ayb in haadaa qad tabicana hadhow waadihi kan wuu soo raacay amana soo kaxeeyey iska geli hawshu ma ah laakiin haddii ciidan la-aanba meeshu ka jirto wadaadkuna wx u yimaado dhan uu rabo inuu wax siiyo markaas soo kaxe xaaladda ninka qiime iyo welibadu qaabkay tahay iyo meesha ka dhacayso waa inaad walahu akdu maa yaclamu ridaahu bihi gobonnimo hadda ka hadlasho walahu waxaa u bannaa ninkii loo yeedhay ee madcuuga ahaa akhdu shay qaadashadii yaclamu uu og yahay inuu raalli ku yahay daacigu bihi asaga ninka kuu yeedhay waxaad ogtahay inuu raalli ka yahay waad qaadan kartaa haddood og tahayba raashinka o dhan ba wana cun waxna qaado inuu sheekhu raalli ka yahay waad urursan digsiyaad ka buuxso waad la bixi haddaad ogtahay inuu raalli ka in bisada wax la siiyo waad u tooni haddaad ogtahay inaad dad soo kaxayso inuu raalli ka yahay gurigiisa adoo ku idman ba wax ka qaadan karta salafkuna way samayn jireen saciid musayib iyo qataadi iyo xasan albasri waxay dhawaa salafka waxaan soo gaadhnay ayagoo ninka walaalkooda waxay oga badan gurigiisa ka qaata bilaa idnin kalsooni ay ku qabaan soomaalida waxay tidhahdaa dameer hooyadeed hee isku hallan bay agga dambe oga nugtaa wy ninka hadaad isku fiican tihiin idankaas iyo curfiga qaalibkeed abtaa kugu ilan ayb haddii laakiin uu musiiba ya yaa qaadku yidhi yaa kan sameku yidhi ama masayrow yahay hasku taaban wiiis balagaabaa gal wayaxillu waxaa bannaan narun sukarin sokor in la salsaydhaa bannaan iyo wakayrihi lows iyo baabaci iyo daange iyo hawlaha lasastimir iyo wixii la saydi karo ninkii marka gacanta udhigta ha iska cuno ha qaato ninkii bac u horsada ninkii go u dhigta waa la kala balowlo badan yahay way banaan tahay farxa darti fi limlaaki meherin imlaagu waa caqdiga dhicidiisa farqa udhexey aroos cursiga iyo imlaagu imlaagu waa caqdiga ama gabadha lagu soo wareejiyo weeye nafteedi bimacnaa meherkeeda lagugu meherey waa imlaag innaguna de waxaan xafladda samaysanaa inta badanba meherka aqalgeyntu faataxmar iyo xoogow digrisalaan oo dambe un weeye iskeed waa taqaanaa maalig iyo jamaaca waxay dheen waa karaaho nafrigu in wax la sasaydho niaarku waa karaah waana wej cinda shaaficiyi sawaabkuna waa inuu bannaan yahay waxaa loo daliishaday xadiidkii cabdullahi bni qurt fi sunan baa loo daliishaday wuxuu ahaa nabi maxamed baa shan halaadoo geela gowracay yowma naxr markuu nabigu gowracay buu i man shaaa ikhtaaxa ninkii doona wuxuu doona haka goosto ibnu mundir baa u daliishaday sida ayada ah waana xujacad bayhaqiba wuxuu ihi farqa u dhexeeya hilibka nabiguu gowraci midkan gale xaafidkan naqdi wuxuu bayhaqiya mundur baa kaa saxan lianna waxaa loo diidaa nihaarka waxaa weeye marka aan u ansar saydo waxaa rabay xertay dadku in wax ka qaataane mid muusimeoo khabarji ah yaa wax o dhan isku urursan kara tan u gacantu dhig tan udhig ururso bac waxoo dhan waa maxay meel aanan ku wadin bayba ku dhacaysaa wey nin asagu xariifa ah waxoo dhan urursan kara mid miskiina ah qadi wixii aan sayday marka wax ka faa'idaystay balaayo aan la rabin marka xadiidkuna waa un sidii nabiga isagoo og nin walba dadku hilib jacaylka iyo waay goosanayaan hasha ay ka goosan inays tabar ahayn yuu fasaxay idinca man shaaa iqtataca ninkii reere hilbeeda hasha kalabar buu la kacaaya ninna in yar buu qajaf ka sii saraya ninna kuruskaasu in ka goosan in yaroo iyo jiidha marka nabiga wuxuu sii bixiyey ibaaxa caama asagaana waxa iska laha kadalika niaarku ninka dacwada iskale welimadaa iskale asagaa hareel ku noqday inuu sarsaydho xadiidka wuxuu hi xaafid mundur baa ku garleh waa xujatun qawiyatu limas'alaة الnisaar fi nikaaxi wahayriha fatxubaarik mujallka labay tobnaad sabxada boqol cafwan sabxada lixdan iyo afar lixdan iyo afar laga fiiri sheekhu wuxuu yihi wayaxilu waxaa banaa natru sukarin sunkor in la sarsaydho wax macaan baa loo jeedaa iyo wahayri waxaan sukor baabacada iyo xalwada iyo lowska iyo timirta iyo wixii la halmaana ilimlaaki xilliga meherta meherinka meher ku dhacayo dhib ma laha wey jamaca min aslafna way diideen walaa yukrah lamana koodo nisaarkaas yaa wixii la halmaanaa fil asax haddaynu qabsanno abu saciid abu mascuud albadri cikrima ibnu siriin caطaa cabdulahi bin sayd alkhadmi jamaaca min asalaf baa yidhi hawsha waa karaaho weliba caruurtiisu waxay ka soo qaataan meelaha aroosaya la sasaydhay wuu ka celin jiray abu mascuud albadri kadibna wuu usoo geji suuqa celiyu dhihi jiray ma jecliy sl badanna way fasaxeen xasan albasri nakaci shacbi iyo jamaca qataada xasan albasri wuxuu la jiray nuhbada la diiday waa midda xoogga lagu qaatay biayri idni baylqada midda ninkii lahaabaa sarsaydhahayaba ama shimbirha cunto ama quraanjaha wax ka haysho ama ruux gacanta u dhigtee waa bannaan tahay halkaasay iyagu la mareen ya lama hoosgelina israaf wax meesha ku hadhay ma jiro qaybna shimbir baa qaadan qaybna quraanjaa la kicina annagaa afka iyo gacanta u dhiganayn walaa yukrah lama kooda fi asax yaxillu waa bannaan yahay iltiqaadu in la gurubsado shaygii la sarsaydhayna mar hadduusan karahaan ahayn ninkuna in la gurubsado u saydhay soo inaan ka hoos kacna maaha in la gurubsado waa bannaan tahay wey ayb nahyi khaasoo ku soo oranaya ma jiro xadiidka caamkana waa la hoosgeeyey ridahana waa ku xidhan yahay wa tarkuhu tarku nihaari wاliltiqaad in laga tago sarsaydhidda iyo gurubsigaba ayaa awlaa ka haboon gurashada iyo sasaydh sidaasuu sheegay maadaama khilaaf culus ka jiro masana la isku hayo in laga tagaa wanaagsan sidaasuu sheekhu wallahu aclam